alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed faslun wa mima yuta'akkadu alictinaa'u bihi waxa markaa la adkaynayo waxaa ka mid a ilaalinta la ilaalinaayo ilaalinta la ilaalinaayo waxyaalaha la adkaynaayo waxaa ka mid a anlaa yaqra'a cala shaykhi inaanu shiikha ku akhrinin fii xaali shughli qalbi shaykhi qalbiga shiikhu markuu mashquulsan yaho kale fii xaali shughli qalbi shaykhi shughli iyo shughuli iyo shagli iyo shaqali afarta mid walba waa loo dabdiyaa afarta siiqaba waa ku timi laba godaal laba kordhig yacni waxa weeye xarafka hore in la kordhigo ka labaadna la reebo ama ka hore la godo ka labaadna la reebo waa afar weji arbacatu awjuh fi xaali shughli qalbi shaykhi qalbiga shiikhu markuu mashquulsan yahay waa inaanu ku akhrin wa malalihi iyo markuu markaa daallan yahay wa istiifaazihi iyo marka si deggan aanu u fadhiin istiifaasku waxa weeye yacni waa fadhiyaa laakiin waxa weeye waa fadhi aan markaa deganaansho ku jirine sidii wax kacayoo kale markaa uu yahay ama jilbajoogoo joogoo kale u fadhiyaa ama waxa weeye markaa cidhbahoo kale ku taagan yahay oo sidii wax kacayoo kale u yahay istiifaasku waa saasoo kale marka xaalaanmu yacni si degan u fadhiyin ya xaalka noocaasana waa inaan waxba weydiin wa gammihi wa faraxihi markuu shiikhu murugaysan yahay iyo markuu faraxsan yahay waa inaan waxba su'aalin farxad ziyaadaha hadduu ku sugan yahay ama murugo hadduu ku sugan yahay wa juucihi wa cadashihi xaalka uu sheikhu gaajaysan yahay iyo xaalka uu haraadan yahay waa inaan waxba su'aalin wa nucaasihi iyo markuu loloonayo wa qalaqihi iyo markuu werwersan yahay waa inaan waxba su'aalin qalaqu waa werwerka wa naxwi daalika iyo ashyaadaa kuwa la midka ah oo mimaa yashuqu calayhi ka mida waxyaalaha dhibaaya aw yamnacuhu ama u diidaaya min kamaali xuduuri lqalbi qalbigu inuu soo xaadiro dhammaystirankiisa u diidaayo wanashaadi iyo firfircoonida dhammaystirankeeda u diidaya wa an yakhtanimayo inuu ka khanimaysto ka faa'iidaysto awqaata nashaati shaykhi wakhtiyada shiikhu firinfircoon yahay waa inuu ka faa'iidaystaa wa min aadaabihi aadaabta ardayga waxaa ka mid a an yaxtamila inuu u dulqaato jafwata shaykhi shiikha adaygiisa uu ku adkaado wa suu'a khuluqihi iyo akhlaaq markaa xumadiisa yani inuu ku dabeecad adkaado dabeecad adag kula dhaqmo ama uu shiikhu gooyo wa anlaa yasuddahu yo inaanu ka mancin baa ka mid a oo aynay u diidin daalika taasoo adaygaa uu shiikhu ku adkaaday ee dabeecaddiisina ku adkaatay shiikhiina uu ku adkaaday waa inayna ka mancin oo u diidin can mulaasamatihi shiikha inuu laazimo oo wax ka barto wa kamaalihi dhammaystirankiisa uu kaamilka yahay shiikhu inuu ictiqaadiyo taas waa inaynay u diidin oo ka mancin wa yata'awwala liafcaalihi aadaabtiisa ardayga waxaa ka mid a ardayga wanaagsan baa loo jeedaaye wa yata'awwala inuu u aawiilo liafcaalihi afcaasha shiikha uu samaynayo ficillada uu samaynayo wa aqwaalihi iyo hadallada uu ku hadlayo allatii ficilladaa iyo odhaahyadaasoo daahiruha alfasaadu waxa ka muuqda ay tahay yacni fasaad ay tahay bimacnaa macno saxi aanu ka muuqan ee macno qaldani uu ka muuqdo inuu u raadiyo ta'wiilaatin saxiixa ta'wiilaad saxiixa waa inuu raadiyaan famaa yacjizu kama caajizayo oo ma awoodi waayo can daalika taas inuu u awilo afcaasha shiikha iyo aqwaasha shiikha ilaa qaliilu tawfiiqi mid tawfiiqiisu yar yahay mooyee ku kale ma awoodi kari waayo aw cadiimuhu ama mid tawfiiq qaba waayey mooyee ku kale ma awoodi kari waayo kii awoodi kari waayo inuu afcaasha shiikha iyo aqwaasha shiikha u awilo ee daahirkeedu fasaadka yahay waxa weeye waa mid qaliilu tawfiiq oo tawfiiqiisu yar yahay amaba cadiimu tawfiiq oo aan tawfiiq lahayn oo tawfiiqi seegay nacuudu billahi min dalik wa idaa jafaahu shaykhu sheikhu markuu ku adkaado oo bimacnaa uu gooyo ibtada'a huwa bilictidaari ila shaykhi wuxuu bilaabayaa isagu shiikha inuu u cudur daartuu bilaabaya hadda shiikhii baaba gooyey isagii baa shiikhii u tegaya intuu u tagu u cudur daaranaya wa adhara waxaanuu muujinayaa ana demba lahu dembigu inuu isaga u sugnaaday oo isagu qaldan yahay walcataba calayhi yacni canaantuna isaga inay saaran tahay fadalika anfacu lahu kaasaa u nafci badan fi alaakhirati waddunyaa ifyi aakhiraba wa anqaa liqalbi shaykhihi lahu una saafi yeelis badan qalbiga shiikhiisa isaga u saafiyeelis badan oo inuu qalbiga shiikhu u saafi noqdo yacni taas ayaa ugu fiican sheekhu waxa uu tilmaamayaa xaalaadka su'aashu ay ku habboon tahay ama cilmi ka qaadashadu ay ku habboon tahay iyo xaalkayna ku habboonayn oo wuxuu tilmaamayaa xaalka sheikha qalbigiisu mashquulsan yahay inaan waxba lagu akhrinayn masale ii sheegna la odhanayn su'aalna la weydiinayn dad fara badani waxay markaas sameeyaan awqaad e, ruuxu mashquulsan yahay bay su'aalaha la doonanayaan ruux iyo socod iskaga jiro iska soconaya ayuu odhanayaa sheikh waxaan ku weydiiyey waxay waxaa ta noocaasi markaa waxa ma fiicna ama ruuxii oo taaganoo yacni markaa dhaqaaqaya ayuu markaa su'aalaya su'aashaasina wax deg deg oo hadda markaa dhacaya ma aha cudurdaar buu yeelan lahaa hadday tahay waxaan ku simayn xaalad kale in lala sugo xaaladuu deggan yahay in lala sugo haddii aynay ku simaynin xaalka noocaasa waa la weydiinaya walow haba taagnaado ama ha soconayabe oo xaajadii baan sugaynin in dib loo dhigo laakiin haddii ay tahay mid waxa weeye xaaladdu ay aqbalayso in dib loo dhigo xaal uu deggan yahay oo fadhiyo ayay ku habboontahay su'aashu in la weydiiyo ama shiikhiyo iska akhrisanaya qur-aan baa laga yaabaa intuu u yimaado inuu markaa yidhahdo sheikh masaladan iga jawaab yacni waxa weeye waa inuu sugaa intuu markaa waxa qur'aanka yacni akhrisanayo oo ka faaruqayo markaa dabadeed intuu u yimaado waa inuu su'aasha weydiiyaa laakiin muqaataca inuu ku sameeyo ka kala gooyo qur-aanku akhrisanayey oo yidhaahdo markaa sheekh masaladan iga jawaab yacni ta noocaasoo kale ah oo culammadu waa diidaan waxay yidhahdaan aadaabta kuma fiicno kutubul aadaab oo dhan waa qoraan aad bay u qoraan masalada noocaasoo kale ah iyo masaa'isha shabbahda waa qoraan wuxuu sheikhu tilmaamayaa qalbiga shiikhu xaaladdu mashquulsan yahay ama daallan yahay ama caajisaysan yahay ama muruga ku furan tahay ama farax ziyaade ah faraxan waxaa laga tilmaamaya farax siyaade ah yacni uu ku sugan yahay ama gaaja ay ku sugan tahay ama harraad ku sugan yahay ama u luloonayo ama u warwarsan yahay xaalaadka noocaasoo dhan waxba weydiin maayo sababtaan loo weydiinin waa maxay qalbigii baa mashquuloo masaladii sidii ay ahayd inuu u sheegi waayaa dhici karta oo uga bogan waayo oo mashquulkan qalbigu mashquulsan yahay baa dhici karta masaladii inuu wahmiyaba oo si kale inay ahayn u sheego saas aawadeed waxay ku fiican tahay xaal markaa waxaweye mudma'inulbaal uu yahay oo iyo qalbigiisu degan yahay oo mashquulaadka uu ka maran yahay laakiin isagoo mashquulsan yacni xaalka noocaasa hadduu weydiiyo waxa dhici kartaa masaladii inuu ka bogan waayo marka wakhtiyada uu qalbiga sheikhu xaadirka yahay ee uu firfircoon yahay yacni xaalka noocaasoo kalea waa inuu ka faa'idaystaa xaalka caynkaasoo kalea waa inuu ka faa'idaystaa masale labaad sheikhu wuxuu sheegay waa inuu u dulqaataa sheikhu inuu ku adkaado ama gooyo waa inuu u sabraa u dulqaataa siduu ii gooyaa waa inaanu odhan yani sheikhu wuxuu uga dhigan yahay bimansilatin waalid waalidkiisoo kaleu ka dhigan yahay oo maadaama cilmigii shareecada uu baraayo wuxuu ka dhigan yahay waalid oo kaleu ka dhigan yahay ilmaha hadduu markaa waalidku gooyo iyo hadduu ku adkaado toonna miyuu aabbihii uga tegayaa yacni waxaweye waa igu adkaaday ama saasuu ila dhaqma ya may uga tegi maayo sidaa aanu waalidkii uga tegayn ayaa ka cilmiga xaggiisa waalidka ugu ana aanu uga tegayn hadduu ku adkaado iyo hadduu gooyo toonna aan uga tegin umana diidayso taasi laazimitaanka uu laazimaayo iyo kamaalka uu ku sugan yahay shiikhu ictiqaadka uu ictiqaadinayo yacni mid u diidayso ka mancinaysa maha mid ka mancinaysa yacni ma aha ee isagoo shiikhu goynaya oo dabeecad adag kula dhaqmaya haddana shiikhii waa inuu maalaa waa inuu u sabraa waa inuu u dabacsanaadaa waa inuu isagu dulqaataa waayo isagaa taaliba wax doonaya isaga ayaa wax doonaya haddaad cid wax ka doonayso yacni waxa weeye sidaad ula dhaqmayso dee waa ka duwantahay siduu isagu kuula dhaqmaayo isagii taaliib maahay waa matluub haddaad markaa waxabay nin madaxa masalan ka doonayso codsi aad doonayso inuu aad wax ka codsato mucaamalaadka qaarkood hadduu kuula dhaqmo miyaad uga tegaysaa waxa weeye markaa waxaad ka codsanaysa dantaasi hadday aad kuugu weyn tahay dee waad ixtimaalaysa waad u dulqaadanaysa dee waxaasoo dhanba waxa ka weyn umuurahaasi waa umuuro dunyawiye danta aakhira ku saabsan oo maxay ah dee diintiisii anfacaysa inuu ka barto yacni ayuu markaa doonaya oo ku intifaaco taasina waa wax anfacaya fi dunya walaakhira waa wax qabrigiisa ku anfacaya waa wax aakhiradiisa anfacaya marka wixii aakhiradiisa anfacaayey xaalan wa ma'aalan wuxuu ku intifaacayay wakhtiga la joogayo wakhtiga soo socdaba inuu uga tago mucaamalo yaroo adagoo lagula dhaqmay inuu uga tago dee waa aqoon darro haddii culammada salafka sheikh ka midii markaa lagu yidhi ardaydii waa kaa yaaceen baa la yidhi dabeecad adkaantaada aad dabeecad adag tahay daraaddeed ayay ardaydii kaaga yaaceen markaasu wuxuu ku jawaabay hum xamqaa misluk waa nacasyo adiga kula mida buuhi wixii iyagaa anfacayey dabeecda adaygayga inay uga tagaan nacasnima weeyi marka kuwa iga tegaya iga yaacaya waxa weeye waa xamqaa misluk waa qaar nacasyo adiga kula mida buuhi saasuu ku jawaabay a'immadii selafku ka mid ahaa sheekha caynkaa odhanaya dadkuna dee waa anwaaca waa isku dhex jiraayo mid dabeecaddiisu ay layinto yintoo debecsan tahayna waa jiraa mid dabeecaddiisu qallafsan tahayna waa jiraa yaa mid waliba waa jiraa marka waa inuu adayga oo sheikhu ku adkaado ama gooyo ama akhlaaqdiisu ay ku adkaato iyo dabeecaddiisu oo dabeecad adag kula dhaqmo waa inuu u dulqaataa u sabraa taasina waa inaynay u diidin cilmigaa inuu laasimo oo uu sheikhaa wax ka barto oo uu markaa nafcigiisa iyo kamaalkiisa ictiqaadiyo ila haddaanu ictiqaadin ku intifaacin maaye haddaanu ictiqaadin kuma intifaacayo wa kullu man lam yactaqid lam yantafic ku kastaan ictiqaadin kuma intifaacayo mas'alo kale ayuu sheikhu sheegay mas'aladani waxaa laga yaabaa in dad badani ay qariibsadaan laakiin mas'aladani wejay leedahay waana sheegi doonnaa wuxuu sheikhu tilmaamayaa ficillada uu shiikhu samaynayo ama odhaahyada uu samaynayo haddii waxaan saxnayni ka muuqdaan oo macno faasida daahirkeedu yahay ta'wiilaad saxa waa inuu ugu awilaa oo ugu fasiraa oo ku xambaaraa ta'wiilaad saxa ou yidhaha maya shiikhu saa uma jeedee maxmal wanaagsan buu ugu xambaarayaayo sidaa iyo saasuu uga jeedaayo macno wanaagsan ah ama sidaa yacni cudurdaar buu u sameeyey hadduu sameeyey ama yacni waxa weeye wuxuu ugu fasirayaa uun maxaamil wanaagsan buu ugu fasiraya maxmal wanaagsanka ugu fiican buu ugu fasiraya shiikhu weliba wuxuu ku daray sidaa inuu sameeyo afcaasha iyo udhahyadaa shiikhee daahirkeedu fasaadka yahay macnayaashaa wanwanaagsan in lagu fasiro oo lagu xambaaro kama caajisayo ma awoodi kari waayo mid ama tawfiiq yar oo inta wax la solonsiiyo la waafajiya ay yar tahay ama tawfiiq beelay oo tawfiiq la kaasunbaaba awoodi kari waaya laakiin ruuxa muwafaqa ahee tawfiiqda la siiyey isagu waa mid kari karaya kumana adka taas taas waxaynu leenahay aqwaasha iyo afcaashu waxay u qaybsamaan laba qaybood waxay u qaybsamaan waxyaalo markaa ku cad fasaad oo aan si kale aqbalayn iyo waxyaalo siyaalo kale aqbalaya hadday sariixo tahay oo fasaad ku cad tahay iyadoo waxba la awuli maayo ta'wiilla loo raadi maayo sideedaana lagu xambaaraya sideeda ayaana lagu xambaaraya waana dadka marka aqwaashoodii sidooda in loogu qabto oo axkaamta adduunyada markaysagaa lagula dhaqmo waxa ka muuqda yacni taas yadaa weeye adiladuna waa ku soo aroortay saas axkaamu dunyaana waa cala dawaahir dawaahirtaa dadka lagula dhaqmaa ina annaasan kaanuu yu'aakhaduuna calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam bilwaxyi wa ina alwaxya qad inqaطac wa inamaa nu'aakhidukum laana bima dahara lana min acmaalikum faman adhara lana khayra aminaahu wa qarabnaah waman adhara lana hayra dalika lam na'manhu walam nuqaribhu wain qaala ina sariiratahu xasana sida asarka cumar bnu khadaab uu sheegaayo ee bukhaari saxiixa ku soo wariyey oo waxa uu tilmaamayaa dad baa wakhtigii rasuulka sala allahu alayh wasalam waxa wax loogu qaban jiray yacni waxyiga waxyigiina hadda waa go'ay hadda waxaan wax idinku qabanaynaa waxaa nooga muuqda yacni markaa daahirkiina kii markaa noo muujista khayr waa nabadgelinaynaa waana soo dhowaynaynaa kii waxaan khayr ahayn noo muujistana cumar wuxuu ihi lamin amanu walam nuqarribhu mana nabadgelinayno mana soo dhowaynayno walow haba yidhaahdo niyaddaydu iyo sirtaydu iyo qalbigaygu waa wanaagsan yahy haba yidhahdabe ma nabadgelinayno mana soo dhowaynayno taasi waxay noqonaysaa waa waxyaalihii aan ixtimaal kale lahayn laakiin shaygii ixtimaal kale leh ee si kale aqbali kara ciddii markaa waxa weeye wanaagsan waxaa loogu xambaaraa maxmalka wanaagsan baa loogu xambaaraa maxmalka wanaagsan ayaa loogu xambaaraa oo waata cumar bnu khadaab eh, nafsuhu uu yidhi laa tadunnanna bikalimatin kharajat min akhiika suu'an sharanna waa loo soo naqliyaa ha ku malaynin kelmad walaalkaa ka soo baxday xumaan ha ku malaynin ama sharan shar ha ku malaynin wa anta tajidu laha fi lkhayri maxmala adoo u helaya khayrka weji aad ugu xambaarto adoo u helaya shar ha ku malaynaya waxu yani maxmalka wanaagsan ku xambaar asarkaa dambe culammada mucaasiriinta sheekh ka mid ah waxa uu yidhi ma sugna waayo sanad ma leh laakiin baaxisiinta qaarkood waxay tilmaameen asaaniid bay u keeneen waxaynay sheegeen masaadirta lagu soo wariyey asaaniiddana markaa keentay asaaniidda lagu soo wariyey ayay keeneen bale waxay keeneen asaaniidda qaarkood inay daatadooda saxiixu yihiin marka cumar bnu khataab waa ka asaxay asarkaa labaad laftiisu ahlucilmiguna muqtadaha asarkaasi uu sheegaayo ayay ku tageen oo tilmaameen ibnu kasiirku waxaan filayaa wuxuu ku soo aroorin jiray fii tafsiiri suurati alxujuraat ayuu ku soo arooriyaa ibnu rajab alxambali wuxuu ku soo aroorinayaa kitaabkiisa la yidhaahdo alfarqu bayna alnasiixati waaltacyiir ayuu ku soo aroorinaya ibnu baaz wuxuu ku soo arooriyey yacnii aqwaashiisa qaarkood oo wakhtiyada qaarkood uu sheikhu nashriyey ee nasaa'ixda ahaa ayuu markaa ku daray oo markaasuu yidhi waa in markaa hadalka marka cid ay ka soo baxdo waa in lagu xambaaraa axsanulmaxaamil wejiyada uu aqbali karo wejiga ugu fiican waa in lagu xambaaraa marka kullu daalika culammadu waxa weeye saasay qabuul ugula kulmeen ahlucilmi kale aynaan sheeginoo soo qaatayna waa jiraan laakiin waxaaba inagu filan haddii la yidhi sanadku waaba sugan yaho waaba saxiix dee waxa weeye war ma jiro labada asarna iska hor iman maayaan midna wuxuu ku saabsan yahay hadalkii maxaamil kala duwan aqbali kara midna wuxuu ku saabsan yahay hadalkii yacni waxa weeye maxaamisha kala duwan aan aqbalayn yacni marka ayuu ku saabsan yahay yacni taas ayuu ku saabsan yahay baabka kufriyaadkaoo kale waxa ku saabsan ixtimaalaadka daciifkao kale waxba lagama soo qaado siday culammada badankoodu maraan oo shaygu haddii markaa kufri hadal daahirkiisu yahay ruuxu ku hadlo ixtimaal daciifana weji kale uu ku aqbali karo bacdulculamaa oo yidhi waa laawilaya waa jiraan laakiin siday agsarka culammadu maraan taasoo kale waxay yidhahdeen waxba laawili maayo waayo waa siyaana lishariica ixtimaala daciifa waa dhici kartaa hadallo kufriya dee in la yidhahdo majaasnima lagaga badbaadinaya laakiin tan noocaasoo kale ah waxay culammadu yidhahdeen lama yeelayo imaamulxaramayn wuxuu odhanayaa culammada usuuliyiintu waxay yidhaahdeen man atlaqa kalimata alkufri wa zacama annahu admara tawriyatan kafara daahiran wa baatinan usuuliyiin oo dhan baan u nisbeeyey imaamulxaramayn baa odhanaya culammada ahlul-usuulka ee usuulka taqaannaa waxay tidhi ruuxii yacnii itlaaqa man atlaqa kalimata alkufri kelmad gaalnimo abuu itlaaqay wa zacama annahu admara tawriya waxaanuu sheegtay macno kale inuu uga jeedo inuu qarsaday oo u niyaysnaa macno kalaan daahirkeed ahay kafara daahiran wa baatinan kor iyo kal waa gaaloobayaa oo gaalnimadaasaa markaa lagu xambaaraya inuu gaal yahay saas yadaa buu markaa odhanaya liqaaci waxa uu ku soo aroorinayaa kitaabkiisa la yidhaahdo tanbiihu alghabi ila takfiir ibni carabi ayuu ku soo aroorinaya hadalkaa ibnu xajar alhaytami wuxuu ku soo aroorinaya aliclaam biqawaatic alislaam ayuu hadalka imaamulxaramayn ku soo aroorinaya culamo kalena waa soo arooriyey ghazaali wuxuu yidhi ruuxa markaa hadallada xunxun ee kufrigaa ah ku hadla yacni laa yu'awalu lahu kalaamuhu ximaayatan lishariica ilaalin shareecada la ilaalinayo daraaddeed yacnii looma awilayo daahirkiisa lagama leexinayo bimacnaa daahirkaasaa loo qabanayaa marka baabkaa ku saabsan kufriyaadku isagu waxaweye waa ka xaq jiraa culammaduna aad iyo aad bay u adkeeyeen marka acdaar markaa in la yidhaahdo ixtimaalaad daciifa ayaa markaa loogu xambaarayaa oo lagu awilayaa yacni ta noocaasa agsarka culammadu waa diidaan bacdu yidhahda waa lagu awilayaa waa jiraan laakiin qowlkoodu sax ma aha asalka cumarna waa aragnaa inuu markaa uu yidhi man adhara lanaa khayran aminaahu waqarrabnaah waman adhara lanaa gayra dalika lam na'manhu walam nuqarrib wa in qaala ina sariiratahu xasana wuxuu waafaqsan yahay yacni hadalkii uu sheegaayay imaamulxaramayn ayuu waafaqsan yahay marka calaa kulli xaal waxyaalaha marka akhlaaqda iyo dabeecadaha iyo ku saabsan ee siyaalo markaa qasad xun iyo qasad wanaagsan mid walba aqbali kara waa in marka qasadka wanaagsan sheikha loogu xambaaraa taasina waxay tahay waa si uu marka ugu intifaaco sheikhii haddii waxa weeye markaa qasadka wanaagsan aan ugu xambaarin yacni nafsadiisii waxbaa ka gelayaa ictiqaadkii u ictiqaadsanaa sheikha iyo intifaaciisana waa ka baxayaa saas aawoodee cilmigiisu ku duxi maayo ma gelayo cilmigiisu kuma duxayo ma gelayo waxaa qalbiga kaga jira daraaddeed ya ayaa cilmigii ka mancinaysa marka waa inuu markaa ka saarataa qalbiga shiikhu hadduu gooyo waa inuu isaga laftiisu shiikhii u tagaayo ka roonaadaa oo u cudur daartaa yacnii in shiikhu ka roonaadiyo in ardaygu ka roonaado labada mid bay noqon lahayd dee isagaa taaliba wax doonaye isagu waa inuu ka roonaadaa in la yidhaahdo hajrigii iyo jafwadii ha lagu sugnaado dee sax ma noqonayso oo ma fiicna maadaama aynay fiicnayn si intifaaci u socdo labada mid baa daaran lahaa halkii la odhan lahaa shiikhu markaa ha u tago isagu ha cudur daarto oo isagu markaa waxa weeye yacni ictidaar ha la yimaado waxa fiican ka daalibka ahi isagu inuu ictidaarka la yimaado oo xataa hadduu shiikhu ka qaldan yahay yacni dembiga dhalada saarto ou yidhahdo markaysa markaa sheikh iga raali noqo ee waa iska dhacdhacaynaayo qalad baa naga dhacayo dee bashar baynu nahay yaa marka waxa weeye waa in la cafiyaa marka naga raali noqode waa kugu qaldamayna wakhtiyada qaarkooda yacni s niyaddii sheikhu waa u fiicnaanaysa waxaana laga yaabaa nafci badan oo cilmiya inuu ka helo oo raalli noqoshada uu ka raalli noqday fawaa'id badan inuu siiyaa laga yaabaa faa'iidooyin badan inuu siiyo ayaa laga yaabaa oo u duceeyo marka ducadaas iyo niyada wanaagsanee uu markaa niyadiisu u wanaagsanaatay iyo deexashada uu deexanaya ee markaa masaa'isha qaarkood uu u sheegaaye laga yaabo uu usoo guraya ee masaladii usa ayaa laga yaaba inuu u intifaaco yani nafci badan baa laga yaaba inuu ka helo marka taasaa u nafci badan ifyi aakhiraba qalbiga shiikhana u saafinimo badan yani masale u fiicanna weeye qalbiga shiikhu inuu saafi u noqdo xataa ducada markaa uu ducaynayaa dee nafca ku jira ya rubama inuu ilaahay u aqbalo inuu ilaahay u aqbalo ayaaba dhici karta waqad qaaluu waxay yidhaahdeen culammadu man lam yasbir calaa dulli tacallumi kaan ku sabrin dulliga cilmi barashadu uu leeyahay aan ku sabrin baqiya cumurahu wuxuu ku baaqi noqdaa cimrigiisoo dhan fii camaayati aljahaalati aqoondarrada baadideeda ayuu ku baaqi noqdaa camaayadu waa alghawaaya waa baadida weyn camaayadu waa alghawaaya waa baadida weyn oo aqoon darradii waxay iska leedahay nooc yacni markaa baadiyay iska leedahay oo wixii aanu ruuxu garanayn waxaa dhici karta garasho la'aan inuu ugu dhaco marka nooc khawaayaa baa iman karta waman sabara calayhi kii ku sabra cilmiga barashadiisa iyo dulliga uu ku dulloobaayo barashada cilmiga aala amruhu wuxuu u noqdaa arrinkiisu aala ya'uulu awlan waa noqosho waana erayga laga keeno ta'wiil ta'wiil laga keeni wey aala amruhu arrinkiisu wuxuu noqdaa ilaa cizi alaakhirati waaddunya ciziga aakhiro iyo ciziga adduunyada ayuu noqdaa wa minhu alaharu almashhuuru waxaa ka mida asarkii caanka ahaa ee can ibni cabbaasin cabdullaahi ibni cabbaas laga soo naqliyey radia allahu canhuma ilaa raalliha ka noqda cabdullahi ibnu cabbaas iyo aabihiibi dalaltu taaliban facazastu matluuban dalaltu waan dulloobay buu idhi waan dulloobay taaliban xaalan arday ahay baan dulloobay facasastu waxaan noqday casiis oo mid sharaf le baan noqday matluuban xaal markaa matluub aan ahoo aniga cilmiga layga doonaayo ayaan waxaan noqday casiis baan noqday buuri sheikhu wuxuu tilmaamayaa cilmi barashadu dulliga ay leedahay waa in lagu sabraa ruuxa aan ku sabrinna oo waxbarashada dulligeeda aan ku sabrin cimrigiisa wuxuu ku baaqi noqdaa aqoon darriyo jahli dee waa iyamaa wakhti kooban in dulli lagu sabro iyo in weligeedba dulli lagu sugnaado ila jahligiiba waa dulli jahligii maadaama uu dulli yahay oo waxaa la dooranayaa yacni wakhti kooban in la dulloobo oo tacallumka cilmiga la baranaayo loo dulloobo oo naftii loo dulleeyo oo loo dulqaato mise waxaa la dooranayaa dulli abadi ah oo cimrigoo dhan ah dee waxa fiican ka wakhtiga koobana in la aqbalo oo dullu tacallum dulluljahli waa ka fiican yahay dulliga markaa cilmi barashada ka imanaya ee ku saabsan waa ka fiican yahay dulliga aqoon aqoondarrada waa ka fiican yahay waxay soo naqliyaan wadaadadii hore ee soomaalidu waxay qaban jireen galbeed bay qaban jireen galbeedka etoobiya ayay tegi jireen ilaa markaa waxa weeye meelaha ay soomaalidu degaan iyo ilaa oromada ayay markaa cilmiga u doonan jireen qaarkood baa orommada u tegey oo cilmi doonasho cilmi ay doonanayaan daraaddeed bay oramo u tageen oo markaasi afkii oramo u barteen a ah cilmiga ka barateen kutubaha qaarkood baa layidhi yidhi yaa akhrin karaa markaasa ay alla cid akhrin karta laguma oga eeriyadan mooyaane wadaad oramo aba akhriya wadaadkii dabeedna markaasuu tegey wadaadkii oramadaa buu tegey io akhri buu ihi kitaabkan majmuucu muhimmaati lmutuun oo lix iyo lixdan markaa matni ah oo funuun kala duwan ku saabsan ayuu wuxuu ihi wax halkaa intay kaga bilaabaan halkaa uga baxo oo funuuntaa dhammaanteed wada akhriyaa ma jiraan markaasaa lagu ihi wadaad oromaaba akhriya wadaadkii oromadaa buu tiri wuxu hi kitaabka idhig waa majmuuc muhimaati ilmutuun wuxu hi anigu af soomaali ma aqaan laba kala dooro inaan carabi kuugu akhriyo iyo inaad afka oromada barato aan af oromo kuugu akhriyo waa wadaad la garanayo wadaadkii wuxuu doortay inuu afka oromada barto oo muddo iska dhex joogo uramada dhex galo dabeed afkaana uu bartoo marka dambe dee kitaabka loogu aqriyo afkii orammadu sidii ku barta ma aqaan dee inta sane uu joogay markii dambe waa loo soo akriyo kitaabka inta halkii laga qaaday baa loo dhameeyey ilaa waa dhintay ilaahay u naxariso wadaadada qaarkood zaman aad u badan bay ku maqnaan jireen galbeedka etoobiya qaar waxay ku maqnaayeen dhowr iyo toban sano lix iyo toban sano wadaadada qaar baa ku maqnaa intaa rixlu ugu maqnaa wuxuna islaa cilmi soo daro oo haddaasi markay meesha tagaan hadday xataa masaariif yar siteen wakhti yar bayda ku dhammaanaysaa waxay wax ku baran jireen waxay wax ku baran jireen soo meer bay ku baran jireen marka cilmigii loo dhigo oo darsigii loo akhriyo ka helo xaafad lagu kawiro oo la yidhaahdo qoladaa wax la cun kaasi isagu waxa weeye de calan baaba u taagan ragba kuma jiro laakiin badi sidaa may heli jirin maxaa la samayn jiray eriyada degmada deggan ayaa lagu figaasi jiray oo xertu qaban jirtay markaasaa dabadeed dawarsi bay wax ku bari jireen reerkii buu is hortaagayaa markaasaa la odhanayaa cuntadii hadda nooma bislee soo meer soo meer waa maxay qolyaha kale soo maray hadda eryadan deggan oo marka dambe nagu soo dambe intuu bislaanayo waa dhaafaayo qolada kale u tagaa qoladii kale ayar ugu ridda intay ugu ridday kuma fillaa waa ka tagaa qolo kaleu haddana u tagaa ishortaagaa yaguna in kaloo nooc kale ah ba iyaguna ugu ridaa laba qolo ama saddex qolo markay wax ugu riddo markuu isa intani waa kugu filan tahay ayuu meel la tagaayo intiibu cunaa xalqadii dana dib ugu noqdaa maalin walba dawarsigaa taagan bay wax ku baran jireen cilmi maxaa loo soo maray yacnii wadaadadii markaa hore ee soomaalidu qaabkay wax ku soo baran jireen saasuu ahaa cilmi ugu iman jiray guryahoodii oo markaa meelahooda ay wax ku dhigan jireen wuxuu ahaa naadir ee wadaadada macruufkaa yacni waxa weeye mid waliba oo rexlaysa nin waxa weeye galbeedkaa taga iyo nin marka dambe sii dhaafo dee waxa weeye ama xijaas taga ama azhar taga yacni saasay ahaayeen markaa zaman badan ayay cilmiga ku maqnaan jireen maxay ugu dulqaadan jireen dawarsiga noocaas ah waxay ugu dulqaadan jireen caaqibada cilmigu leeyahay ee wanaagsan bay rajaynayeen inay markaa helaan oo ay noqdaan acizo casiisiina sidaa ay noqdaan waxaa la leeyahay waa sheekh hebel yani waxa weye laakiin siduu cilmiga ku soo barta kadeed iyo dhibaato ku soo barta ahlucilmigii hore u noqo culammadii hore markaad u noqoto dhibaato badan bay u soo mareen culamada qaarkood waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen harraad daraaddeed kaadideedan u cabbay taraajimta culamada qaarkood bay ku taallaa sheekh baa wuxuu yidhi shan goor baan doonistaan xadiis raadinayo oo doonaayo aawadeed shan goor baan kaadidayda u cabbay buuli hadda ka warran culammada qaarkood dhibaatada ay soo mareen qaar baa sigtay inay markaysa waxaa ku dhintaan rixladii ay ku dhintaan qaarna ficlan baa waaba ku dhinteen oo kamay soo noqon afar shiikhna afartaba maxamed la odhan jiray oo a'immadii cilmiga ka mid ah ayaa isa soo raacay waa maxamed ibnu jariir altabari saaxibu tafsiir iyo maxamed ibnu nasri almarwasi saaxibu tacdiimi qadri asalaa wa kitaabi sunna iyo maxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma saaxibu saxiix ibnu khusayma waa shiikha leh kitaabka markaa saxiixa saxiixu ibnu khusayma la yidhaahdo ee axaadiista soo wariye rawaahu ibnu khusayma aa ku aragtaan kutubta iyo maxamed ibnu haaruun alruuyaani afartaa muxammed bay ahaayeen way rixlaysteen markay rixlaysteen oo cilmigii ay u rixlaysteen oo u safreen baa gaajo darani haleeshay beled bay yimaadeen gaajaa naftu qabsata waxay yidhahdeen waa qori tuuranaynaa maxaynu qori tuuranaynaa ruuxa dadka wax inoo weydiinayo oo inoo doonayo waxaynu cunno isagu markaysaga cidduu doonaha soo weydiiyey baynu qori tuuranaa kaa qori tuurka laga helo ayaa inuu doono waxaynu cunno yacni marka ay saaranta waa qori tuurteen shir ka mid a ah qori tuurka ku dhacay waxle haye aday ku haysataa ka kac meesha ii kaadiya buu yidhi aan tukadeen halkan halkanuu weysaystayoo laba ragcadood buu tukaday salaadii buu galay ilaahay buu ku beriyey albaabkaa lagu garaacay markaasaa la yidhi maxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma mee markaasuu aniga kiish baa loo dhiibay lacagoo waxaa la yidhi kontonka diinaar hor maxamed ibnu nasr marwazi me markaasuu aniga kiish lacagaa loo dhiibo konton diinaar ku jir diinaarku wuxuu ka samaysan yahay dahab konton diinaar marka ay ku jiraan baa loo dhiibay maxamed ibnu jariir atabari me markaasuu aniga isagana intii ileg baa loo dhiibay maxamed ibnu haaruun arruuyaani mee markaasuu aniga isagana intii ileg baa loo dhiibay waxaa lagu yidhi amiirkii baa riyooday wuxuu ku riyooday nebiga ayuu ku riyooday sala allahu aleyh wasalam waxaa lagu yidhi saddexda muxameda guriga caynkaasa ku jira way dhibaataysan yihiinoo waxsii marka amiirkaa idiin soo dhiibey marka culammadu dhibaato badan bay u soo mareen kadeed iyo rafaad iyo dhibaatay u soo mareen marka man lam yasbir calaa dulli tacallumi baqiya cumuurahu fii camaayati aljahaalati asmaci cabdulmalik ibnu qurayb baa hadalkan hadal la nooca hore u yidhi oo hadalkan laga soo xiganayaa oo wuxuu yidhi man lam yaxtamil dulla tacallumi saacatan baqiya fii dulli iljahli abadaa tahdiibulkamaalku waa ka soo aroorinaya asmaci wuxuu yidhi kaan u dulqaadan dulliga waxbarashadu leedahay saacada aan u dulqaadanoo u adkaysan hadday tahay gaajada hadday tahay haraadka hadday tahay kantaroolka ardaygu waaba la kantaroolaya sidaa yeel sidaa ha yeeli ya dee amiiruu iska yacni yahay isagu amiir yahay dee meeshii ma jirta xalqaddii waa lagu xukumaya waa loo taliyaa marka dee taladii hadduu diido u yidhahdo maanaa saa laygu yidhahdaa anaa laygu yidhahdaa cagta laab adimada laaba maanaa laygu yidhi dib ugu soo noqon maayo meesha dee wuxuu dooranayaa markaa aqoon darradii inuu ku baaqi noqdo doornay baqiya fii dulli ljahli abada gabay baa laga dhigayoo waxay u nisbeeyeenba qaarkood imaamu shaafici wuxuu yidhi isbir calaa murri iljafaa min mucallimin fa inna rusuuba alcilmi fii nafaraatihi waman lam yaduq mura tacallumi saacatan tajaraca dulla aljahli tuula xayaatihi waman faatahu altacliimu fii waqti shabaabihi fakabbir calayhi arbacan liwafaatihi qaar waxay u nisbeeyaanba shaafici wuxuu sheekhu tilmaamay ruux haddaba ku sabra dulliga waxbarashada ku sabra arrinkiisu marka dambe wuxuu ku dambeeyaa ciziga adduunyada iyo ciziga aakhiro culammadaa soo baxay ee cilmiga faa'iqa ku noqday ee a'immadiyo imaamyaalka ku noqday dhibaato iyo kadeed bay cilmiga u soo mareen dhib la'aan uma soo marin raaxo waxba laguma barto haddaanu ruuxu cilmiga hurdadiisii u shaxeexin oo cuntadiisii u shaxeexin oo bimacnaa waxa weeye cilmiga ka fuur yeelin wax walba oo ihtimaamka koowaad aanu cilmiga siin wixii kaloo dhan aanu dambaysiin dhib kastoo cilmiga kala kulantana aanu u sabrinoo u adkaysan maqaam cilmigii ku gaadhi maayo dhibta uu leeyahay cilmigu ruuxa markaa uga cararaa dee jahli iyo aqoon darru ku baaqi noqonaya waa aragteen ilmaha yar marka malcaamadda la geeyo malcaamaddii waa lagu kaantaroonayaa darsigii baa laga dhegaysanayaa maalintuu garan waayo waa la garaacayaa yacni waa la edbinayaa waxbaa loo diidayaa waa la kaantaroolayaa cidhiidhi buu dareemayaa laakiin cidhiidhigaa ka u dulqaadan kari waaya oo isagoo yaro weyn dee inta la geeyey dabeedna u sabri kari waayo ka cararaa dee muxuu ku baaqi noqonayaa dee isagoo aan qur'aan aqoon buu markaa baaqi noqonaya laakiin hadduu markaa u sabro u adkaysto wuxuu markaa noqonayaa hadhow mid waxa weeye markaa waxbarta buu noqonaya imisaa laba inanu isku mid ah inta xalqad la wada keenay oo cilmi la wada keenay midna xamili waayey oo cadhooday oo ka tegey midna waxa weeye u sabray ow dabeedna markii dambe uu soo baxay labadii waxa weeye midna wuxuu noqonayaa dee shaksi wax bartay buu noqonayaa midna wuxuu noqonayaa midaan waxba aqoono jaahilah hadhow buu odhanayaa hebel malcaamadda waanu wada galnay hebel madrasadda waanala wada geeyey maxadka waa wada tagnay xalqadda sheikh hebel waa wada xaadirnay laakiin maxay dee iskaga dhacaan midna waxbuu garanayaa midna waxba garan maayo markaa sabirka ayaa lagu gaadhaa yacni ciziga lagu gaadhaya cabdullaahi bnu cabbaas muxuu yidhi anuu ardayaan dulloobay buu yidhi hadda u fiirsa hadda waa la garanayaa ciddau yahay waa nebiga inaadeerkii ruma laba walaali kala dhaleen dalaltu taaliban anuu ardayaan dulloobay buudi fa casastu matluuban waa aalu beytkii isagoo saxaabadii ay wada qadarinayso aalu aalubaydkii inuu yahay daraaddeed lagu qadarinaayo ayaa haddana isagu wuxuu dooranaya dulliga qisada soo socotee fasalka soo socota ku sugan baynu ku arki doonnaa isagaa weliba tadallulka cilmiga uu dulloobayo dooranayey isma sarraysiinayn qisada soo socotaa cibra inoogu sugantay qisadaasa inoo sii caddaynaysa dalaltu taaliban facazastu matluuban faslun wa min aadaabihi almuta'akidati aadaabta lcilmiga ee la adkeeyey waxaa ka mid ah yacni adag almuta'akida waa adag waxaa loo jeeda almu'akada yacni markii la adkeeyey adkaata aadaabta taalibucilmiga waxaa ka mid ah almuta'akidati ee adag an yakuuna xariisan inuu noqdo mid ku dadaalaya cala tacallumi waxbarashada muwaadiban joogtaynaya calayhi waxbarashada ayuu joogtaynaya muwaadiban waxaa loo jeedaa waa joogtaynayaa daa'iman mudaawiman baa loo jeedaa waa daa'imaya waa joogtaynaya cilmigu joogtadu wax ku leeyi muwaadiban calayhi yacnii waa inuu noqdaa muwaadiban calayhi mid markaa joogtaynayoo daa'imaya ama xariisan ka beddel ama xariisan damiirka ku qarsoon ee faacilka ah ka xaale labada wejiba ku furan muwaadiban calayhi yacnii ay mudaawiman calayhi cilmiga waxbarashada uu cilmiga baranayo yacni mid joogtaynaya ahaaday fii jamiici alawqaati wakhtiyadoo dhan markaa joogtaynaya allatii yatamakkanu minhu fiiha awqaaddaasoo yacnii u awoodaayo inuu wax barto gudaheeda walaa yaqnaca waxaa kaloo ka mida aadaabtiisa inaanu ku qancin bilqaliili cilmiga intiisa yar inaanu ku qancin cilmiga intiisa yar inaanu ku qancin ayaa aadaabta taalibulcilmiga ka mid a yacani u haboon inuu la yimaado maca tamakunihi min alkasiiri iyadoo lala qabo inuu awoodi karaayo cilmi badan inuu helo walaa yuxamila nafsahu maa laa yutiiqu waxaa kaloo aadaabtiisa ka mid ah inaanu ku xambaarin naftiisa waxaanu kari karayn waxaanu awoodi karayn oo taaqo u lahayn waa inuu naftiisa ku xambaarin makhaafatan min almalali wa dayaaci maa xasala baqasho uu ka baqanayo daraaddeed waa inaanu ugu xambaarin min almalali daalitaan cilmiga uu ka daalo oo intuu ka daalo deedna iska daayo malal waa daalitaankii wa dayaaci maa xasal iyo wixii markaa uu taxsiiliyey oo cilmi ah inay lumaan baqasho uu ka baqanayo daraaddeed waa inaanu nafta ku kallifin waxayna kari karayn wa hada yakhtalifu biikhtilaafi annaasi walaxwaal kaasina wuxuu ku kala duwan yahay dadka kala duwanaanshahay kala duwan yihiin iyo xaaladuhu kala duwanaanshahay kala duwan yihiin bay ku kala duwan yihiin wa idaa jaa'a ilaa majlisi shaykhi falam yajidhu markuu yimaado majliskii shiikhu uu wax ku dhigi jiray oo falam yajidhu shiikhii aanu ka helin ee uu ka waayo intadarahu waa sugayaa wa laazama baabahu albaabkiisana waa laazimaya waa ku sugnaanaya albaabkiisuu iska fadhiisanaya walaa yufawitu wadiifatahu ma tegsiinaayo wadiifatahu shaqadiisa tegsiin maayo shaqadiisa waxaa loo jeedaa yacnii cilmigaa u shaqa ah waa barashadaa cilmiga u baranayo shaqadiisaa ma tegsiinaayo waa maalintaa wuxuu dhigan lahaa ilaa an yakhaafa karaahata shaykhi lidaalika inuu ka baqa mooyaane shiikhu inuu taa nacayo inuu iska joogo oo iska dul fadhiisto inuu shiikhu nacayo inuu ka baqa mooyaane haddii kale kama tegayo shaqadiisaa maalintaa ma dayacayo ilaa shaqadiisu waxbarashay ahayde wadiifadiisuna waa intuu maalintaa dhigan lahaa wuxuuna taa uga baqayaa bi an yaclama waa inuu ogaado min xaalihi xaalka shiikha uu ka ogaado aliqraa'a fii waqtin bicaynihi wakhti gaara laf ahaantiisa inuu wax aqriyo inuu ogaado wa annahu laa yuqri'u fii hayrihi wakhtigaa wakhti aan ahayna dadka waxa uma aqhriyo caadadii shiikhu wuxuu ku yaqaanaa wakhtigaa bes buu wax akhriyaa wakhtigaa hadday dhaaftoy noqon weydo waxuma akhriyo oo wakhti kaleba ma akhriyo xaaladda caynkaas iskama dul fadhiisanayo karaahadii shiikhuu ka baqaya wa idaa wajada shaykha hadduu shiikha la kulmoo shiikha helo naa'iman xaaluu hurdo uu helo aw mushtaqilan ama xaaluu ku mashquulsan yahay uu helo shiikhu bimuhimin wax muhima uu ku mashquulsan yahay lam yastaadin calayhi ma idan weydiisanayo makuu soo gala odhan maayo bal yasbiru waa sabrayaa ila istiiqaadihi wa faraaqihi ilaa inta shiikhu ka baraarugayo yacni waa u sabraya wa faraagihi waxa uu ku mashquulsan yahay ilaa inta shiikhu ka soo faaruqayana waa u sabraya aw yansarifu ama waa laabmaya waa iska tegayaa labadaasuu kala dooranaya wasabru awlaa inuu sabro ayaana awla oo fiican taasi habooni waa taas kamaa kaana bnu cabbaasin radia allaahu canhuma sida cabdullaahi bnu cabbaasba uu ahaa wa gayruhu iyo cid kaloo culammadii hore ka midiiba ay ahaayeen yafcaluuna qaar sameeya oo way sabri jireenoo yacni guriga hortiisay ku sugi jireen wa yembagii waxaa habboon an ya'khuda nafsahu bilijtihaadi inuu naftiisa ku qabto bilijtihaadi dadaalka uu dadaalayo inuu ku qabto fi taxsiili xasilinta cilmiga uu xasilinayo helayo oo cilmigii uu kasbanayo yacni uu ku dadaalayo fii waqti waqtiilfaraaqi wuxuu ku dadaalayaa wakhtiga uu firaaqada ku sugan yahay wannashaad iyo wakhtiga firfircoonida uu ku sugan yahay wa quwati albadani jirku xooggiisa in wakhtiguu ku sugan yahay oo jirkiisu xoog leeyahay jirkiisu wakhtiguu xoogga leeyahay ayuu ku dadaalayaa cilmiga inuu xasiliyo wa nabaahati alkhaatiri iyo qalbigiisu yacni wakhtiga uu soo jeedo oo baraarugsan yahay nabaahadu waxa weeye waa in qalbigii baraarugsan yahayoo yacni nashaad leeyahay waa nebiih marka la yidhaahdo waxa loo jeeda waa fatin fataanuu leeyihi maskaxdii marna waa caajisan tahay marna fiiray leedahay iyo iyo firinfircooni firfircooniya fiiray leedahay wa qilati shaakilaati iyo waxa mashquulinaya yaraanshaha ay yar yihiin wakhtigay ku sugan yihiin iyo waxa mashquulinaya wakhtigay yar yihiin ayuu ka faa'iidaysanayaa cilmigii inuu ku dadaalo inuu markaa helo oo cilmiga xasiliyo qabla cawaarid albataalati waxyaalaha yacnii shaqala'aanta ahi inta aynay ku soo derrin ka hor shaqala'aanta hadda waxaa loo jeedaa waa shaqadii cilmiga markaa inuu gabo taasaa looga jeedaa bataaladu waa camal la'aan marka haddana camalkiisu wuxuu ahaa yacni cilmiguu ahaa oo waa kii wadiifo ku magacaabay shiikhu walaa yufawitu wadiifatahu marka shaqadiisii waxay ahayd cilmi barasho markaa shaqa la'aan ku soo darida oo cilmigii aanu baranayn intaynay ku imannin ka hor shaqala'aantaas maxaa ka mid a ah? markaa cilmigii uu baran waayo xanuun baaba ka mid ah yacni ku yimaada waxaa ka mid a ah waxa weeye dacfi kalaa ka mid ah daalitaanu ka daalaa ka mid a jidhkii inuu daciif noqdaa ka mid a mashquullo badan inay ku yimaadaanba ka mid a marka cawaaridulbataala yacnii inuu markaa cilmigii baran weeyo oo shaqadii cilmiga uu gabo yacni intaynay ku soo darin asbaabo badan oo keensanaya inuu markaa dee cilmigii wax baran waayaana dee waa jiraysaa waxaa ka mid a waxa weeye dee inuu eh, dee duruufi ay ku timaaddo yacni biilal baa laga doonayaayo caruuro markaa badan buu dhalay yacni umana hayo marka wuxuu siiyo dantu waxay keensanaysaa kasab inuu markaa u doono kasab xalaala u raadiyo kasabkiina waxaa dhici karta mashquul badan inuu leeyahayo awqaadda badankeedii uu ka qaadanayo ya xadiiskii maxaa ku soo arooray alwaladu majbanatun mabkhalatun majhalatun maxzana ubadku waa majbana waa shay sababaa iyo jubniga yacni baqashada iyo fulaynimada waa shay sababaya bimacnaa jihaadkii hadduuba yimaado waxaa dhici karta ruuxu inuu is yidhaahdo war maanta haddii lagugu dilo kuwii yareed yaad uga tegaysaa soo dayacmi maayaan marka wuxuu nebigu ku tilmaamay sala allahu aleyh wasalam waa majbana waa shay sababaaya yacni jubni yacni baqasho uu qofku markaa baqdo oo uu markaa yacni fulaynimo la yimaado waa mabkhala waa shay bukhliga sababaya yani waxa weeye eh, fuqaradii iyo masaakiinta iyadoo wax la siinayo ayuu soo odhanaya wax bixi markaasuu odhanaya war kuwii aad hayseeba waa u baahan yahin iyagaba sadaqadu waa ku baxaysaa ya isaga hay marka bukhligiina waa sababaya waa majhala jahli buu sababaya cilmigii markuu u faaruqi lahaa ama cilmigii u rixlaysan lahaa amaba aanu rixilaysanayn xalaqaadka wax ka baran lahaa wuxuu odhanayaa war kasabkii caruurta markaa soo saar dee xilligii baa laga yaaba inuu ka qaato wakhti badan buu ka laga yaaba inuu ka qaato wakhti badan ayaa laga yaabaa yacni kasabkaa doonista la doonayaa inuu ka qaato ka mashquuliyo waa majhala marka yacni cawaaridulbataala waxaa soo gelaya ashyaadan laynoo sheegay oo dhan lidkooda oo qilatu shaakilaat waa maxay waa kasratu lashqaal ama kasratu shaakilaat nabahat lkhaatir waxaa laga tilmaamaya fiiradiisii inay yaraatay oo qofku waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood dee maskaxdiisii nashaadkii ay lahayd inay yeelan weydo marka dambe maskaxdiisi wax badan sii daynayso ayna aad u baraarugsanayn aad u soo jeedin yacni imtixaanada ku batay daraaddeed quwatulbadan waxaa dhici karta dacfulbadan inuu yimaado oo wakhti badanba dalabkii inuu ku sugnaado ma awoodi karo wakhtigii faraaqa yacni waxa weeye faraaqii waxaaba ka yimi shughli baa ka yimi nashaadkiina kasal baa yimi qabla cawaaridi albataalati cilmigii inuu gabaa asbaabo keensanaya intaynay ku soo darin ka hor oo cilmigii ka tago iyo wartifaaci almansilati intaan mansiladiisii iyo derajadiisu aynay kor noqonin aanu madax noqon yacnii cilmiga ha barto hadduu madax noqdo cilmi baran maayo cilmi ma baranayo faqad qaala amiiru lmu'miniina cumar bnu lkhataabi radia allahu canhu tafaqahuu qabla an tusawaduu wuxuu yidhi amiiru lmu'miniin oo cumar bnu bnulkhataabi cumar bnukhataab ahaaday radia allahu canhu ilahay raalliha ah ka noqdee tafaqahuu fiqhiga barta qabla an tusawaduu intaan madax laydinka dhigin ka hor cilmiga barta oo fiqiga barta iyo axkaamta macnaahu macnihiisu wuxuu yahay ijtahiduu fii kamaali ahliyatikum ijtahiduu waxaa ku dadaashaan fii kamaali ahliyatikum ehelnimadiinna aa cilmiga u ehelka tihiin dhammaystirankaay dhammaystirmayso ku dadaala wa antum atbaacun walxaal antum idinku atbaacun dad markaa cid daba jooga aa tihiin oo madax aydaan ahayn qabla an tasiiruu saadatan intaydaan madax noqonin ka hor yacnii intaydaan madax noqon wax barta fa innakum idaa sirtum saadatan sababtu waxay tahay haddaa idinku noqotaan madax saadadaasoo matbuuciina iyaga la raaco la dabagalo imtanactum min atacallum waa iska daynaysaan waxbarashadii markaa madax noqotaan waxbarashadii faraha ka qaadaysaan liirtifaaci mansilatikum waxaa faraha uga qaadaysaan waxbarashadii darajadiinnii iyo maqaamkiinni inuu kor noqday daraaddeed baa waxbarashadii uga tegaysaan wa kasrati shughlikum iyo mashquulkiinnu inuu farabatay daraaddeed ayaa uga tegaysaan waxbarashadii wa haadaa macnaa qowli alimaami ashaaficiyi radia allahu canhu wuxuu kaasi la macnayahay hadalkii imaamu shaafici uu yidhi ilaahay ha ka raalli noqdee tafaqah qabla an tar'asa yacni fiqhiga baro iyo axkaamta qabla an tar'asa intaanad madax noqon ka hor ra'iis intaanad noqonoo madax noqon yacni markaa fiqhiga baro fa idaa ra'asta haddaad madax noqoto ra'si noqoto falaa sabiila ila tafaquh waddo aad u martaa ma jirto ila tafaquhi fiqhi barashada carabtu waxay yidhaahdaan ruux kasta oo markaa madaxa ra'si bay yidhahdaan ra'si ayay yidhahdaan imaam abu xaniifa ayaa lagu yidhi koox baa fiqiga mudaakarootaa la yidhi markaasuu alahum ra'sun madax ma leeyihiin markaasaa la yidhi may markaasuu laa yafqahuun waxba fahmi maayaan mar haddii ra'si cilmiga ugu ra'siya aynay lahayn oo wixii ishkaal geliya u furaya ta isku taagta u xallinayaan haddayna haysan yacni waxa weeye waxba fahmi maayaanoo fiqi baran maayaan yacni saas u ra'iis in la yidhahdana waa jiraayoo madaxweynaha loo isticmaalaa ra'iis laakiin ra'si waa ka waasaxsan tahay ra'iiska waa mid kasta oo markaysa markaa yacni meel ka madaxa ama wax u madaxa waxaa la odhanayaa ra'si baa la odhanaya sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa aadaabta taalibulcilmiga waxaa ka mida inuu ku dadaalayo cilmi barashada waa inuu xariis ku yahay qadarka xirsigiisa iyo niyadiisu tahay baa waxbarashadiisuna noqonaysaa waayo dadaalkay ka tahay iyo niyada waana inuu joogteeyaa barashada uu cilmiga baranayo wakhtiyada dhammaantood waa inuu ku dadaalaa laakiin hadduu is yidhaahdo sannad ama laba sano ama shan sano ama afar sano waxbaro oo xilli gaara uu ku gaar yeelo waxbarashada maqaam weyn cilmiga ka gaadhi maayo dadka qaar baa waxay dhiganayaan nidaam ku saabsan zamanka intaasa wax baro ama sannad ama laba sano ama saddex ama afar kaa doontaba ka dhig mashruuca ku saabsan cilmi barashadu waa mashruuc cimrigoo dhan wada qaadanaya ee mashruuc sanawaad xadidan ku kooban ma aha ruux kastoo doonaya cilmiga inuu maqaam ka gaadhaa waa inuu talabka cilmiga istimraaraayoo joogteeyaa culammada waaweyn baad arkaysaa iyagoo odhanaya yacni waxa weeye talabkii weli waa ku sugnaa ana aalibu cilmin aalibu cilmi baan ahay dee dalabkii wakhti ma soo afgo'ayo wakhti kuma soo gabagaboobayo mar kastoo qofka cilmigiisu sii bato ayaa dalabkiisuna sii badanayaa waayo waxaanu hore u fahmi karayn buu fahmi karayaa markaas waxaanu hore u xasilin karin buu xasilin karayaa markaas marka waa inuu joogteeyaa oo muwaadabo la yimaadaa cilmigii uu joogtaynayo cid kasta uu is yidhahdo waxbay ku dheer tahayna waa inuu ka faa'iidaystaa cilmiga in yar waa inaanu ku qancin isagoo in badan awoodi karaaya ee waa inuu ku dadaalaa inta badan inuu xasiliyo oo helo oo barto waa inuu ku dadaalaa naftiisuna waxaynay kari karayn waa inaanu ku kallifin waayo naftiisu waxaynay kari karayn hadduu ku kallifo waxaa ka imanaysaa marka dambe inuu ka caajiso markuu awoodi kari waayo naftii nufraa ku dhacayso shaygii aynay qaadi karayn marka lagu dirqiyo way ka soo boodaysaa marka dambe marka ay ka soo booddo ma aqbalayso masalan ruux baa wuxuu isleeyahay maalintii walba waxaad qaybtaa yacni markaa laba maqra qayb buu isleeyahay oo qur'aana ruux isagu taaqo u oo awoodi karana ma aha inuu laba maqra maalin walba qaybo dadka qaarkoodoo awoodi karaa waa jiraan laakiin kii taaqada aanu lahayn ee awoodi karaynin naftiisii inuu ku cabiidiyo waxaanu kari karayn oo ku dirqiyo faa'iida kuma jirto mana daa'imi karo marka dambe naftii wakhti marka lagu dirqiyo marka dambe waa ka soo boodaysaa waxaa laga yaabaa dalabkii cilmigaba iyo qaybistiiba inuu ka tago hadduu laakiin yaraysan lahaa oo marba qadar yar qaybi lahaa waa istimraari kan lahaa waa joogtay kar lahaa dadkina isku daaqo maaha ha odhanin hebel baa intaa qayba oo laba maqra maalintii qayba ama maalintii maqra qayba ha odhan ee adiga taaqadaada eeg iyo awooddaada ha odhanin hebel baa maalintii toban dersi dhigta oo kala duwan oo funuun kala duwan ah eh. yaa oo toban kaba raajaca ee adigu daaqadaadiiyo awooddaada eeg haddii aad kari karayso samee haddaanad kari karayn yacni waxa weeye batiyi walaakin akiid yacni gaabi laakiin sug waa mahmaah batii'un walaakin akiid gaabi laakiin sug marka cilmigii inaad gaabiso yacni marba taab u dhaqaajiso laakiin ad intaa aad martay aad sugto aad markaa korka ka qabataa waxay ka fiican tahay wax badan oo aanad xasilin oo aanad qaybin inaad wada marto oo sida hillaaca u marto oo hadhowna aana xabadna ka garan ay noqoto marartu laa adrii marayse garan maayo kitaab hebel ma dhigatay dhigtay laakiin waxba ka garan maayo marka biikhtilaafi alaxwaal iyo biikhtilaafi annaas bay ku kala tagantay waxaa la sheegaa dadka qaarkood oo maxfuudka wax badan qaybi jiray ilaa la sheego dadka qaarkood markaa in la yidhaahdo jisi barhkii ay maalintii qaybi jireen ama la yidhaahdo boqol xadiis buu maalintii qaybi jiray dee waa ruux markaa awooddaa la siiyey ee kii aan awooddaa la siinin naftiisii inuu yidhaahdo intaasaan qaybayaa dee ma aha waxna kama qaybayo wakhtigiina waa ka tegayaa hadhowna cilmigii inuu ka cararaa ka iman karta majliska shiikha hadduu yimaado oo uu ka waayo shiikhii waa sugayaa wuxuu shiikhu inoo tilmaamay shiikhii oo hurdo hadduu u yimaado ama arrin muhima ku mashquulsan idan ma weydiisanayo waa sabrayaa ilaa intuu ka baraarugayo ama ka soo faaruqayo ama waa iska noqonaya laakiin kuma ixraajinayo oo kuma dhibayo inuu wakhtigaa idan weydiisto oo yidhaahdo yacni ma kuu soo gala ama ma akhriyaysaa labadana waxaa fiican inuu iska laabto iyo inuu sabro oo sugo labada sabirkaa fiican wa sabru awlaa yaa waayo dee shaqadiisii cilmiga ku saabsanayd barashadiisa uu baranayay inaan u dayicin oo marna iska tegsiin ee mar walba laasimo ayuu horay inoogu soo sheegay marka wuxuu kulminayaa labadii maslaxo inaanu shiikhii dhibin iyo in markaa wadiifadii cilmi barashada ahayd ee maalintaa uu ku beegnay inayna seegin labadii uu doonaya inuu kulmiyo marka taa labada maslaxo kulminaysaa ayaa awla ah waana sida waafaqsan saxaabada qaarkood siday sameeyeen cabdullaahi bnu cabbaas qisadiisa ayuu ishaaray kamaa kaana bnu cabbaasin radia allaahu canhuma wa gayruhu yafcaluun qisada cabdullaahi bnu cabbaas waxay ahayd wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas markii nebigu dhintay sala allahu alayhi wasalam oo nebiga la oofsaday nin ansaara ayaan waxaan ku idhi warina keen saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam aan wax weydiinno oo axaadiista ka qaadanno cabdullahi ibnu cabbaasna waa da' yaraa markaa nebigu dhintay markaasuu shan iyo toban jir ahaa da'diisu markaa nebiga la oofsaday ayaa cabdullaahi ibnu cabbaas shan iyo toban jir ahaa markaa inan kale oo ansaarta ka mida ah ayaan waxaan ku idhi buu yidhi ina keen saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam aan u tagno axaadiista aan weydiinno maanta way fara badan yihiin aan cilmiga ka qaadanno inankii kalaa la yaabo wuxuu idhi war walla yaabe ibnu cabbaasow ma waxaad u malaynaysaa dadku inay adiga kuu baahanayaan ma saasaad u filaysaa saxaabo badan baa joogto adiga baahi laguma qabo inankii kale waa iska tegey anigu cilmiga barashadiisii baan qaabilay buuhi saxaabadii baan u tagaa axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam baan weydiiyaa waxaa lay sheegaa nin saxaabada ka mid a ah oo xadiis haya ayaa lay sheegaa deedna waan tagaa gurigiisa ayaan hor tagaa gurigiisa isagoo ku jira baan ku beegmaa kuma garaaco ma idan weyddiisto guriga hortiisaa iska fadhiistaa halkaasaa dabayshu igu garaacdaayoo ciiddaa iyo dabayshaas iyo siigadaasaa igu dhacda waxaan halkaa fadhiyaba marka uu isagu soo baxo markaasaa raacaa markuu i arku yidhaahdaa nebiga inadeerkiiow maxaa halkan ku keenay markaasuu xadiis baan doonaya inaan ku weydiiyo markaasuu anaa ku iman lahaa maad ii sheegtay markaasuu maya anaa u xaqle inaan imaaddo waxay ku qadarinayeen saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam nasabkiisaay ku qadarinayeen oo dee aalubaytkii buu ahaa waa nebiga inaadeerkii ruma oo laba walaali kala dhaleen cabdullahi bnu cabbaas marka iyagoo hadduu markaa idan ka doono ay tarxiibin lahaayeen oo soo dhoweyn lahaayeen ayaa haddana kuma garaaco idanna ma weydiisto guriga hortiisu iska fadhiistaayo wuxuu sugaa ilaa markuu soo baxayo markuu soo unbuu raacaa wuxuu yidhi fa in kaana layabluguni alxadiisu can fa faaatii baabahu wahuwa qaa'ilun albaabkiisaan iska imaaddaa buu yidhi isagoo qayluulaysanayoo wakhtiga markaa gadiidkii ay kulushahay yacnii yaro jiifsaday ayaan markaa imaaddaa buuhi wakhtigaa kulul baan guriga hortiisa iska fadhiistaa buu buuhi fa atawasadu ridaa'ii calaa baabihi anna waxaabaan iska jiifsadaa buu yidhi gurigiisa hortiis yaa wakhtiyada qaar waaba jiibsanayey waxaan barkadaa buuhi go'ayga dabayshaa igu dhacdo yacni markaa eh, siigada iyo dabayshaa igu dhacda markuu soo baxuu yidhahdaa yabna cammi rasuuliillaah maa jaa'a bik maxaa ku keenay alaa arsalta ilaya maad cid ii soo dirtay fa aatiika dabeedna aan ku imaadeen yani haddaad odhan lahayd waan ku baahnahaye xadiis baan doonayaa axaadiis inaad ii sheegtay ii kaalay xataa waa ku iman lahaa buu igu yidhahdaa buuhi markaasaa ah, maye aniga ayaa u xaqlay inaan imaado wuxuu ku tilmaamayaa alcilmu laa ya'tii walaakin yu'taa ilayhi yaa asarkii salafka qaarkood marka ay yidhaahdeen ayaa macno waafaqaya ayaa halkan ku sugan anaa u xaqnimo badan buu yidhi inaan imaado markaasaan dabeedna xadiiska weydiiyaa saasaan ku waday buuhi waxaan sidaa ku wadaba wakhti dambe ayaa wuxuu arkay wiilkii ansaartee maalintii hore hadalka aan ku idhi ee igu yidhi ma dad baa kuu baahan doona adiga wax ku weydiin doonaa wuxuu noolaaday buu idhi iyadoo dadku igu soo urureen oo dadkii aan wax u sheegayo oo dadkii intay igu soo urureen yacni cilmi marka ay iga dhegaysanayaan ilaa wakhtigaasuu gaadhay markaasaa wiilkii markii dambe wuxuu yidhi haada alfataa acqalu minnii wiilkaasi waa iga caqli badnaa wiilkaasi markuu lahaa cilmiga aan saxaabada weydiinno oo aan baranno yacnii isaguna uu sidaa yeelay aniguna aan yeeli waayey waa iga caqli badnaa bimacnaa sida saxnayd sidiisa ahayd waa taa loo baahda yani markaa sheikhu wuxuu tilmaamayaa sabirka ayaa awlaysan waana sida markaa waafaqsan sida cabdullahi bnu cabaas wahayruhu ay sameeyeen waa sida waafaqsan weeye asarka cumar bnu khadaab waxa cumar bnu khadaab yidhi tafaqahuu qabla an tusawaduu yacnii fiqhiga barta iyo axkaamta intaan madax laydinka dhigin cilmiga barta wuxuu u jeedaa intaa yaryar tihii ee aydaan madax noqon yacnii intaa ka hor cilmiga barta waayo haddaad madax noqotaan oo idinka laydin dabagalo matbuuciin aad noqotaan taasi waa idiin diidaysaa waxbarashadii firaaqadiina waa idinku yaraanaysaa dadka inaad hoos fadhiisataanna waxaa laga yaabaa nowcan maa dee in dadka qaarkood ay yeeli waayaan ayaa laga yaabaa sheekh baa wuxuu yidhi culammadii hore ah dhibaatada uu qadaagu leeyahay waxaa ka mid a ah ruuxa qaadi in laga dhigo maalinta qaadinimadii laga casilo xalqadda halkuu ka fadhiisan jiray ma yimaado oo yaro koodh weynaaday miya ninkii xalqadda soo xaadiri jiray ee cilmiga barashada u iman jiray markuu qaadi noqdo intaa uu qaadiga yahay horta iman maayo marka qaadinimadii uu ka tago laga casilo qaadinimadii ama isaguba iskaga tago dib xalqadii ugu soo noqon maayo oo halkuu fadhiisan jiray dib u fadhiisan maayo waa arrin marka waxaa macruufa ah. dadka qaarkood oo markaa duruusaha dhegaysan jiray waxa dhacda markay madax noqdaan ama masib qabtaan inay dib loogu arag marka xalqada yimaadaan xataa jagada hadday ka tagaan yacni markaa xalqa dib u iman maayaan yacni waxbarashadu inta ruuxu yar yahay intaanu masib qaban intaanu jaah weyn yeelan yacni xaalaadka noocaasaa markaa sii fiican inuu waxbarashada ku dadaalo yacni dadka qaarkood oo ilaahay dee kaalmeeye waa jiraan oo mar walba markaa cilmiga ku dadaalaya laakiin waxaa laga hadlaya min xaysu alghaalib sida haalibkaabaa laga hadlaya ruux hadduu markaa madax noqdo yacni cilmi markaa dib u baran maayo fa inakum idaa sirtum saadatan matbuuciina imtanactum min atacallum haddaad noqotaan saado iyaga la raacayo o la dabagelaayo waxay iska daynaysaan waxbarashadii liirtifaaci mansilatikum mansiladiinni inay kor noqotay daraaddeed bay isaga daynaysaan iyo shuqulkiinnu inuu farabatay wa kasrati shuqlikum imaamu shaaficina wuxuu ihi tafaqah qabla an tar'as yacni waxbaro oo fiqiga baro intaanad ra'si noqon yani intaanad madax noqon baa looga jeedaa haddaad madax noqoto fa idaa ra'asta falaa sabiila ila tafaquh wax wadda ah oo aduu markaa maraysaa ma jirto fiqi barasho yacni dib fiqi u baran maysid axkaam iyo cilmi dib u baran maysid haddii aad madax noqoto imaamulbukhaari asarkan markuu soo arooriyey tafaqahuu qabla an tusawaduu waxa uu yidhi wa bacda an tusawaduu wuxuu isagu kusii daray ee cumar kama soo naqlineen xataa markaa madax noqotaan dabadeedna cilmiga barta imaamulbukhaari baa odhanaya wakhtigaad mooddaa inuu dhacay halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka atub ilayk